doono daliilkaba ha waafaqo waxa uu dariiqiisu yahay lagu ogaanayaa caqli waxaa la odhanayaa caqliyaad iyo nadariyaad sidaa darteed baa culimada shacniga waxay lahaa annudaar wa ahlu kuwa caqliga markaa ku cabiraya ra'yigooda arrimaha naadimku raximah llahu tacaala isagoo maqsuudkaa tilmaamaya waxaa weye wakulu ma saxa min alahbaari aw jaa fi tanziili walaahaari min fitnati lbarsakhi walqubuuri wamaa ataa fi da min alumuuri wakulu ma waa xukun kasta ma manaa waa khabar kasta oo saxa ka ansaxo ka sugnaaday rasuulkii maxamed ahaa calayh isalaatu wasalaam sheega rasuulka ka sugnaaday ama khabar buu noqonayaa ama xukun buu noqonayaa sidaas darteed baa yihi kaasoo min al akhbaari kamida wararka iyo akhbaarta nebiga calayh isalaatu wasalaam aw ama jaa-a ku yimi fi tanziil shayga tansiilka idhaa waa nasal alqur'aan alkariim waa qur-aanka ee kariimka ah weeyaan ee ilaahi subxaana watacaala u soo deji wal aahaarna waxay ka dhigan tahay wamaa saxa fi l aansaar shayga oo isaguna ku ansaxay ee ku saxiix noqday inuu soo arooro aasaarta salafiga ee saxaabada ka sugan en caqligu meel ku lahayn maxaa uu tilmaamaya arrinkaasi ina dareensiinayaa maadaama iyagana asaartoodii la qaatay saxaabada waxay kala kulmeen ka qaatay nabiga caleyh salaatu wasalaam shaygaasoo min fitnat lbarzak ah imtixaanka barsakha shayga la idhaahdo marka xabaalaha la tago adduunye laga tago aakhirana la gaadhay aakhirana aan la gaadhay walqubuur iyo fitnada qabrigaba ah fitnada waxaa imtixaanka xadiidkii waa kii ahaa rasuulku markuu rasuulka ka warramay caleyh isalaatu wasalaam inakum tuftaruuna fii umuurikum waxaa lagu imtixaamay xabaalaha dhexdooda in xabaalaha iyo barsakha laysku imtixaamayo aayaadkii iyo axaadiistii iyo aasaartii silabka isku waafaqay u jeedaa waa labada malag ee lagu magacaabo munkar iyo nakiir maxaa munkar iyo nakiir loo yiri munkar iyo nakiir waxaa loo yiri maaha munkarkii sharciga ahaa ee la inkiri jiray laakiin waa shay keyr macruuf aan la garanay haa-ulaa'i malaa- malaaika waxa aanay ahayn suurad bini aadan iyo malaaig iyo shay kala u caruufa leanna imtixaan baa loo keenay sifada iyo sawdkoodu idan waa ganfaray leanna waa mid argagax wax allaa wax ay u eegyihiin ma jirto waa laydin fidnaynaya markuu leey tuftanuun waxaa ujeeda macnaha su-aal baa laydin weydiinaya imtixaana xabaasha dhexdeeda kaasoo lagu daahirinayo iimaankiina nebi maxamed aa rumaysnaydeen caleyhi salaatu wasalaam markuu leeyay nabiga ninkaa laydin fidnaynaya macnaha isagu kuma jiro waa loo badbaadiya barsakna waxaa la dhaha sida kaamuuska oo ku fasirayo waa shay xaajis beyna shay labada shay waxaa kala teeda barsak baa la dhahaa udhaxeeya laba shay waa min waqti lmowti ila lqiyaama barsakhu intuu dheeyay masaafadiisu markii laga dhinto ilaa inta qiyaamuhu ka kacayo qofku uu joogaa qofku markuu dhintuu gelayaa barsakha waxaana loogu magacaabay wuxuu kala teedayaa adduunyada iyo aakhirada labadaasoo kala teedaya marka nebi maxamed waxa uu ka mid yahay calayhi salaatu wasalaam kuwa ilaahay ku karaameeyey inaanay arag imtixaanka qabriga liannahu khitaabka ummaduu la hadlay isagu mu isku darin idinka waa laydinku imtixaamaya buli nebiga calayh salaatu wasalaam xabaasha hadduu ku jiro isagu imtixaanka wuxuu odhan lahaa markaasi nufatan fii qubuurina waa laylagu imtixaamaya bu odhan lahaa xabaashi marka xadiidka waa xadiid saxiix nebi maxamed caleyh salaatu wasalaam uu inoo sheegay imtixaanka ugu ay mari doonto xabaasha dhexdeeda waxa uu leeyahy naadinku wamaa ataa fi dii min alumuuri wamaa ay ladii shayga ataa wamaa shayga oo ah yani marka alhawl dhibaato argagax ee layloo sheegay rasuul alay salaatu wasalaam saadiq lmasduuq oo ka warramay fii daa ee arrinkaa ku sugan daagu waa kee waxa weeyaan wailaa maa taqadam wixii xagga hore laga soo sheegay ma soo hornay fitnatu barsak iyo walad qubuur fitnadaa qabriga iyo iyo barsaqa wixii ku soo arooray oo min alumuur umuur arrimo layaabla ah iyo ashyaa aada loo qariibsano su-aasha labada malag iimaanka qofka markaasi la weydiiyo lagu imtixaamo waxay doonaysaa markaa arrintaasi inayu maanta huriyo si aad jawaabta ugu guraysa waajib inuu arrinkaasi yahay lihubuuti can nabiyi sala allahu alay slam mid nebi maxamed ka sugan akhbaar badanna lagu wariyay xataa twaturdarajada xadiista ugu sareyso tawaaturka ayay gaadhaysaa bukhaariiyo muslimna waabay soo saareen xadiis balaa bni caasib rasuulka caleyh salaatu wasalaam markuu fasirayay يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سورة إبراهيم نزلت في عذاب القبر waxay kusoo degtay mid rasuulka cadaaba qabriga oo kuwan ilaahay uu sheegay waxa uu ku sugayaa qowlka sugan ee xaqa ah xayaatada adduunyada tawxiidkay ku noolaanayaan iyo xaqa ay markaa rumaysan yihiin iyo aakhiraba markay dhintaana su-aasha qabriga iyo markay dhimanayaan tawxiidka intaba waa lagu sameeya ilaahayna waxa uu hadlaynayaa uu qadaray dalaalkiiyo baadinimada daalimiinta oo kuwa iyagoo xadka ka baxaya farada munaafiqiinta iyo wixii lamidka ah rabbi subxaanau watacaala wuxuu doona ayuu sameeya muslim wuxuu ku siyaadiyey xadiidka waxaa lagu odhanayaa qofka man rabu fayaqul rabbi allahu nabi maxamed aniga rabbigay waa allah nabigeyna waa maxamed sidaa darteed baa markaa ilah ui yusabit llahu aladiina aamanuu biqowli ilaa akhiri aaya riwaayad kaloo bukhaari uu leeyahay wuxuu tilmaamaya ida wacida almuuminu fii qabrihi ataa uma shahida an laa ilaaha ila allah wa ana maxameda llah qofka muuminka marka qabriga la dhigo qabrigiisa waa lasoo fadhiisanaya dabeedna markaa su-aal baa la weydiinaya waxaan akrinaya tawxiidka laa ilaha illa maxamed rasuul llah waana aayadda tafsiirkeeda yusabit allahu aladiina aamanuu bilqowli saabit marka dhaw maqlayaa qofku marka lagu rido eidka lagu dhameeyo ee carada la saaro mujarfada la qaadayo sanqadhuu maqlaya soo toos buu soconaya gidaarku madaxa ku dhufanaya markaasuu xaqiiqada ogaanaya malagyadan weydiinaya su-aalahan waxa weeyaan qofkuna waxay weydiina abaalgalay sakrigeedka lagu laaday iyo kabaha ku cunay waxa weeyaan kolley qofku meeshuu doonaba ha maro imtixaanka xabaasha lagu weydiinaya ka gala kan kalena uu la kulmayo nasiibkiisa hadduu ciqaab kana la kulmana kana ciqaab la kulma dii naciimla la kulmana kana wuu la kulmaya markaas labadaba waa ay la kulmayaan waa la sla fadhiisanaya iilku ituu leegay marka yani markaa hal mitir oo dheer kor maaha meel qof la fadhiisiin may tahay hadaynu naana xadiisku siduu leeyihi mee qof la kara karaa ah, barsaka waxa yaala iyo aakhiraba adduunyada loogama qiyaasto laba shay oo laska qiyaasan karo maba ahaba ka waad rumaynaysaa lama garanaysid adugu xaqaaqi waaqiisa wa kullu maa shay kastoo saxa suubaday oo ansaxo min al akhbaari kamid a ah, axkaam iyo akhbaar wixii nebiga ka sugnaaday ee xadiid aw jaa ma soo arooray fi tanziil waa qur-aan kariim almunasal qur-aanka ilaahay soo dejiyey iyo wal aathaari wixii u soo arooray aathaartii saxaabada kaasoo maxay ah min fitnati lqabri naloo sheegay min fitnati lbarsak shayga barsaqa la yidhaahdo waa masaafadaa udhaxaysa iyo zamanka udhaxeeya adduunka iyo aakira inta qiyaamaha laga tegayo marka adduunyada la yimaado ee ah umuurta markaa imtixaanka iman doono iyo wamaa ataa wixii soo arooray shayga dhibaatada qabriga taalla iyo rasakha wamaa yuladii howlkee dhibaatada ataa yimi ee fiidaa quruurtan lagu sheegay iyo barsakani kaasoo minal umuuri arrimaha aadka u waaweyn ee cajiibka waa arrimo waajibtahay kulligii lean nabigeenu sababta aleyh salaatu wasalaam adilada kalena kasoo aroortay halkan wuxuu ka oranaya fi dikri ruux waalkalaami calayha shay naf ruuxda laydhaha shayga ruuxda baa laga waramaya maxay tahay ma mid waaraysaba mise waxa ma waarayso dhimasha maa ku imanayso mise ma ku imanayso ruuxdu maxay tahay aruux min amri rabbi ila nebi maxamed sala lla alay wa amarka biruuxda kamidto wa an qaala naadim وأن أrواaح الوlى lm تcdmي maعa kwniha مaklوqaة fاstfhmي وأna أrواaح اlwlى alwlى waa khalqiga basharka insiguna u raacay ku jira وأna أrواaح اlwlى mعna اkhalq khalqiga arwaaxdoodu aadamiga oo jinkina raacayo لأnna waxaa kulminaya shayga mas-uuliyadda takliifta la saaray waxaasoo dhan marka la sheego arwaax bay leeyihiin lam tucdam arwaaxdooda midoo la kaxaynayo oo la waayayo lagu kaxaynayo bimowti labdaan jasadkii markuu dhintay naftu ka baxdo jasadku uu dhintay dabcan xarakadii muda nafti maaha mid dhimanaysa waa ruux marka arwaaxdi maxay tahay arwaaxdu waa jismi horta weyaan waa jir jira oo bedanka ku dhex milan sida dabku dhuxusha u galo ee u dhex milmo sida biyuhu geedka qoyan ay ugu dhex jiraan oo kale geedka biyo ku jiraan shaki kuma jiro haddana markaad goyso geedka biyo meel cidla ayaa loo shubmaya ma arkaysa geedka u dhex jira shirki saas oo kale dhex gashaa maca kawnihaa iyadoo laga lala qabo arwaaxdan inay tahay makhluuqa may dhimanin markii jasad ku dhintay iyadoo haddana makhluuqad ah macnaa makhluuqa lilaahi tacala madad ilaahay baa abuuray fastafhamii maxay tahay waa dalab cilma dalik min mandani fahamka waxaa lalama taqaano ogaalka shayga xaqiiqadiisa marka dalab ogaanshaha markaa shaygan meesha uu yaalay laga faliyo halkan waxay tahay khulaasadu waa muxaasilku laba masalo waaweyn baa la sheegay horta ruuxdu waa makhluuq ilaahay abuuray ummadda iyo aimadana way isku waafaqsaen arrintan sheekh islaam ibnu taymiya saasuu isu soo wariyo soo tilmaamo masalada labaad waxay tahay ruuxdu ma dhammaato geelina ma ku dhacayso mar hadday abuuranta lianna ilaahay baa ugu talagala inay baaqi noqoto bedelkan ay ka baxaysa ayunbaa dhimanaya axaadiis baana arrintaa inoo caddaysay tilmaamaysaa naciinka ay la kulanto arwaaxdu iyo cadaabkeedaba markay jisadka ka tagto ilaahay rabbiguna oga saqiyaamaha hadday dhiman lahayd arwaaxdani naciim iyo cadaab midna ma dhaceen oo may may dareenteen sidaa darteed ayaa waxaa uu ishaarayaa mutalabi khilaafka jira wuxuu leeyahay tanaasaca annaasu xataa xataa la tifaaqa lahum ummadii waa is waxay iswaafaqin lahaada ma jirto ilaa calaa shajabin geeriin bay ummadda isku waafaqsantay ummaddii silaba isma waafaqsan waxaan ka ahay dhimasha cid beeninaysa galaama ku arkay geeridu markaas waamtafa wixii kale waa isku haddana walkulfu fi shajar haddana waxay isku khilaafeen geerida lafteedii oo maxay yidhaahdeen faqiila takhlusu nafsu lmari saalimata wa qiila tashrabu jisma almari fi lcadami labadaasay noqdeen qola waxay yidhaahdeen markuu qofku dhinto naftu way nabad gelaysaa nibanmaysa jismkaa dhimanaya qolana waxay dhaahdeen maya ruuxdu waxay la wadaagaysaa jis jismigay ku jirto geeridii nimashkay la wadaagaysa geeridii waana isu waafaqeen waana isku khilaafeen saasay markaa noqonaysa waxaa uli sheeka markaa wamustasnaa min alhalaaki thamaaniya sideed baa inay dhintaan laga badbaadiyey shay makhluuq ka mid a oo sheegay waxaana kusoo ururiyay laba bey ثمانية حكم البقاء عمضها من الخلق والباقون في حيث العدم هي العرش والكرسي النار والجنة naarun wa jannatun wa cajbun wa arwaaxun kada allawxu waalqalam sideed baa la xukumay inay baaqi noqdaan baqaagaa camimaya khalqigaanay ka mid yihiin inta kale waxaa lagu dumo lagu horreeyey geeri inay baaqdhimanayaan madhanayaan sideedda waa maxay carshiguma baabaayo kursiguma baaqi buu noqonaya weliguu jiraya naarta iyo jannaduna way jirayaan afar baynu haynaa soo maaha cajbu cajibna waa la dhahdaa cajibna waa shayga la idhaahdo iniinta yar ee halka dhabarka lafihiisa xidhiidha ay ku dhamaadaan sallayda yar ama lafdhumuqeeda halka ugu dambaysa dhilifkeeda ugu dambeeya lafta dhabarka dhulka ugu dambeeya markay tagto wax yar oo wax weyn haddaad qabrigii marka iilka ka dhex baadho inaad helin carada kasoo darumaysa waa wax yar oo cajhulilaa bini aadamka laftiisa jismiga kamida oo aada yar laakiin cuscusuda lafta ee madaxa kaga taada masalid yarma lafta kaga ee madaxa kaga taada cajmigaasina sidii alla u abuurayhe weligeed ma baaba-ayso arwaaxda bini aadamkan iyo jinkan wax allaa wixii ka soo hadhay oo dhan maalinta qayaamaha kullu turaabasa lagu odhanayo arwaax aan ahayn ta jinka ta insiga iyo ta jinka oo waxaan ilaahay geerida ku xukumay ah ma baaqi noqonaya malaaiga halkan inaga dhig wixii mukalaf ah ee ilaahay subxana wa taala jin iyo insi arwaaxdoodu waa baaqi xayawaanaadka kale ee adduunyada lala jooga baaqi ma noqoyn qiyaamaha marka loo kala qaado way tegayaan maxaa kaloo mid a ah lawxu ilaahay subxaana wa tacala aqdaartiisa ugu qoray iyo qalamka ilaahay amre inuu qoray sideeddaa waa baaqi abyaad fara badan oo ibnuqayim uu leeyahay sirada lagu tilmaamayo isna halkan ayuu dhigay imaam axmedna waa tansiisiyey carshigu inaanu hayn shay markaa tegaya oo dhammaanaya leanna jannada waareysa saqaf baa lagu yahay allah subxaana wa tacaala eh, isaguna markaa cashigu udursugay weligeeda ma halaagsanayo cajbigaasna waa lafta aslu dalalkeenu soo sheegnay maxay tilmaamaysaa waa dalaa-il baqaa hadi ashyaa mufasala fima maxaaliha daliilada meelo kala gargaara lagu sheegay kullu shayin haalikun ilaa wajha intaas markaa daliilka caamka ah, ma camimeeyo intaa waa laga soo reebo yacni kullu shay katab allahu caleyh hada wafana halkaa kulliga waxay soo wasgelaya shaygii ilaahay uu ugu qoray ee una qadaray inu halaagsan u dhamaado lamaa khalaqahu allah lilbaqaa wixii laakiin ilaahay uu u talagalay inay baaqi noodaan ma gelayaan kulliga fakullu maa can sayidi lkhalqi warad min amri hada albaabi xaqun laa yurad fakullu maa ay shay weyn wax allaala wax kasta yani sayid alkhalqi kii khalqigaas sayidkooda ahaa ee ugu sharaf badnaa ee ugu weynaa xagga fadliga iyo dhinac walba waa nabigeena caleyh isalaatu wasalaam shay kasta oo isaga xaggiisa warad ka soo arooray shaygaasi oo akhbaar iyo axaadiis asaanideeda ku soo aroortay ee la aqbalay asaanideeda min amrin waa amrin min alumuur arino arrimaha ka mid a min amri hada albaab baabkanaynu hayna arrinkiisana kamid a waa shayga oo markaasi yahay tacaluqa meesha ku xirmayo simac laga noqda kitaab sunno iyo salafku waxay isku waafaqeen fa kullu dalik inta aan soo sheegno dhan xaq waa shay sunan in la rumeeyaa oo la ictiqaadaana waa waajib lianna soorintiisa iyo soorintiisu waa midu asaxay kaa maxaa la samaynayaa laa yurad i falaa yurad maaha mid la diidayo la celinayo shay min dalik lama radin karo liannaha saadiq almasduur baa yidhi waanu ka sugnaaday wakaaweenka fa kullu maa shay kasta daliilo baabka imaka aan joogno can sayid alkhalqi ka sugnaaday ay warad can sayid alkhalqi ka soo arooray kii khalqiga ugu sharaf badnaa sida khalqo nabi maxamed masale waa khilaaf masalena waa mutafaq inuu nebi maxamed basharka uu fardi badan yahay anaa sayidi waladu aadam soo maoran wala faqra salawatullah wasalaamu caleyh murakama jiro laakiin inuu yahay sayid lkhalqi jin iyo malaayig iyo dadba inuu u fardi badan yahay arrintaa waa saxiix laakiin waa masalada isu khilaafsan yahi qolyo ayaan ku darayna murankii malaaigta iyo basharka iyo maa fara badan fadli badan iyo muran mandhalays oo fara badan baa meesha imanaya laakiin waxaa uga xoog badan culimada leh in maxamed inuu yahay ka makluuqa ugu fadlina biasrihi iyadoo makluuq oo dhan ba la kala qaad qaaday marka waxay ka yimid sayd alwalad sayd alkhalqi kasoo arooray xaggiisa min amri hada albaab baabkan yani simaaca wixii xujo ka helay kitaab iyo suniya ijmaac ee halkan ku suganiya baabkan marka laga warramayo laa yuradu cidama tardinayso ashraadu saaca wa calaamaatuhaa iska weya saacadda ashraadeeda mana amaaraadkeeda ashraad shar jamci waa amaaraad amaaraadeeda waa calaamad saacad baana la cabiray yani waa saaca yani daatuna sharqa waa saaca xarij waa saacad wakti aada u dhiba badan yani waa qiyaamada saacadda saacadda shuruud ashraaq bay leedahay macnaha amaanaad wa calaamaatuha daalla iyo calaamaadkeeda tusinaya calaa iqtiraabiha inay dhowday wamajiiaha iyo inay marayso amaraadka saacata alqiyaama culimadu waxay u qeybiyaan kubraa suquraa wustaa kubraa mid yaryar mid dhexdhexeed iyo mid waaweyn laakiin culimadu waxaay leeyihiin qaybinta saddex loo qaybiyey waa mid soo dariday qarniyadii hijriga ee lixaad meelaha salafkii horeeya saxaabadu may aqoonin wax kala qaybqaybina amaaraadka in laba laba kala qaybqaybiye maaha ayay leeyihin oo arrintaasi madarada ka imanaysaa waxay tahay inay dadku camalkii loo diray fudaydsadaan ama ay ka hakadaan ama ay isdhigtaan marka imanka la yidhaahdo calaamaadka waxaa jira yaryar way socdaan ama way dhamaaday kuwii dhexdhexaa lagu jiraa in badan baa hadhay weli waaweyn lama gaadhin qiyaamkii goormuu noqonaya waxay noqonaysaa marka xooga inaan lianna wa xikmadda waxay ahayd bay yidhaahdeen markay lasma amaaradii qiyaamadaa socota ama dhacday in la arki kaxo la diyaargaro way ahayd deednaan adinku hadruuci wamaa ataa fi nasi min ashraadi fakulluhu xaqun bilaa shidaadi wamaa shayga ataa fi nas nas waxay idhaha qaayatu shay shayga qaayadiisa iyo yoolkiisa imarka waxaa loo jeeda macnaa naska alqur'aan aan shay oo aayad ah ama xadiid kaas oo min asharaad wa jamcu shardi amaaraatu saaca macna qiyaamada amaaraadkeedii calaamaadkeedii ah fa kullu ay wax kastoo daliilka qur-aanka iyo xadiiska laga helo oo saacadda calaamadu noqonaya xaqun macnaa waa sha waaqac oo dhacay waa cilmi go-an cid inkeri kartaa jir bilaa waxa bacdi laydhaah ma jiro shidaad iyo kitaab iyo saxaabay lama sartaha markaa fogaansho waxaa la dhahdaa male waa bilaa shidaad macnaa bilah arrinta aad la fogeynayna maaha waa arrin waaqaca oo haabit oo sugan yacni ana kula maa sabata binusuus shay kastoo daliilka lagu helay nusuusta sharciga kitaabka iyo sunnada saacadana amaaradu ah waa shay xaq ah la fogeystaa kuma jira caqliyan waxay qiimayaa fijiga wabata fi nasi shayga naska kusoo arooray masaalka yani dee uu tusinaya cadaynaya ee aayadii xadiisa kaasoo min ashraar ashraad saaca saacadda calaamadoo fa kullu xaq mar hadduu daliil aayad iyo xadiis saxaa ku hayn waa xaq manaa waa shay isugan waaqica bilaa shidaar wax fogeysansha la hahda fogeysanayaana ma jirto fogaansho usugan minha alimaam alkhatamu alfasiixu muxammadu lmahdiyu walmasiixu minhaa asharaadii iyo camaaraadkii saacadda ee akhbaarta saxiixa ku soo aroortay waxaa kamid ah alimaam midka lagu dayo alkhaatam ee lagu soo gebagabeeyey ayo manaa lilaima labiyo toban imaam buu sheegay calayh isalaatu wasalaam ummadda ka mid a ah, qaar way tegeen adduunyada ilaa maalin dambaysna ha noqotee kaasina wuu iman doonaa a-imada khatimaya diinta islaamka meesha ka saar al-aima almascuuma lishiica shiicat limaam waxaana ay sheeganayaan iyaga hee ma soo gelayaan imaamka khaatimka aimada ah, lagu khatimo alfasiixu ah mid markaa fasiixu lisaan waa mid aada u balaaqad iyo fasaaxad badan lianna sanuun carab u ka dhashay min bani hashim buu ka midii sidaanu fasiixu noqon marka muxamedulmahdiy waa la dhahdaa maxamedka mahdiga waxa weeya marka hadihi fii nafsi hadihi likayri isagu waa hanuunay qeyrkiina wuu hanuuninaya mahdigu waa ka marka hadday ismu sifadan uu leeyo magaciisu eh, waa nebi maxamed magaciisa oo kale maxamed magaca aabina waa magaca nebi maxamed aabihi oo kale waa cabdullaahi abunacaym xadiis abu hureyra uu soo warinaya low lam yabqa min addunya ila yowm waaxidu ladawal allahu dalika alyawmi xataa yaliya rajulu min ahli beyti yuwaadiu ismu ismi waismu abiihi ismu abi yamlaa yamlauha yamla'uhaa arda qisطan wa cadlan kamaa mulia dulman wa jawran nebigu wuxu uhi calayh salaatu wasalaam haddii adduunyadu ayaamaheedu dhammaadaan oo maalin keliya mooye wax kale aanay ka hadhi lahayn ilaahay maalintaasuu dheerayn lahaa adduunyada ugu dambaysa ilaa uu soo baxo nin markaa aalubeydkeyga ka mid a ah oo ummadda hogaamiyo kaasoo magiciisu waafaqaya bui magacayga magaca aabbihiina magaca aabbaha dhulka wuxuu ka buuxin doonaa cadaalad iyo garsoor halkii arlada laga buuxiyo markii hore dulmi iyo xadgudub isagu taasuu u bedelaya axaadiis fara badan iyaguna way soo aroortay axaadiidta ku soo aroortay mahdiga khilaafka waa jira saddex daraje lama axaadiis sixaaxa iyo axaadiis xisaana intaasba waxay usoo batay ama ay tahay axaadiista la aqbalayo iyo axaadiis daciif ah oo aan cidi aqbalayn qolyaa diidan inuu jiro mahdigu aimada ayay xataa ka mid yihiin sheekhay mashaarixa markaa kitaabkan la yidhaahdo waxaan ku rahdaa kawaakib duriya bisharxi daruna almudiya ibnu maanic wadiday sheekh kalena markaa waa ku raacay oo isaguna waqtigan soo gaaray cabdillaahi ibnu zayd aal maxamuud ila waxayna daba joogaan imaamkii la odhan jiray ibnu khaldun saaxibu taariikh wa saaxibu muqadama ayay daba joogaan marka dee a'imadii waaweyneyd ee fannigan xadiidka looga dambeynayay oladaasi kamay qaadanin ibnu khaldunna ehelkii cilmi xadiidka looga dambeynayay culimadu waxay yidhahdeen shaakir iyo culimokaba siay sheegeen kama mid aha waa nin culimada ka mid ah laakiin baabka siyaasada iyo umuurta muluugta ayaa isaga aada u jeedatay dabeedna axaadiistii uu la yimi wuxuu arkay arkaysa inay daciif yihiin dabeedna ma rumaynayna buri sheekha laakiin nulnaani isagu meel dhexu ka soo noqday nafyiga uu diiday mahdi buu yiri jirin uu ka cudur daantay wuxuu yidhi culimadu saada ay isku waafaqsayn oo sheega ictiqaadka la lahaa daliil saxiixa mooyaane daliil qaato marka wuxuu leeya daliil saxiixa baanaan oo tilmaamaya sifada mahdi laakiin nin saalix muslixa oo ummadda ka mid inuu akhir zamaanka waa rumaysnayn buu leey calaayi kulli xaal nafyiguu markau nafiyo uu kasoo noqday culimadii adilada waaweneedna waxay halkaasay isku wada mareen adiladeedina waa la takriijiyey culimada fannigeedna waa la takriijiyeen ilaa kuwa mucaasiriintana soo gaadho in markaasi sifadiisa laqabkiisa iyo magaciisa intaba ay sax yihiin waa bani haashim buu ka mid yahay tafsiirta nebi maxamed buu ka mid yahy alayh isalaatu wasalaam isagana maxamed ibn cabdilaahi baa la dhaha sifadaa mahdigana wuu leeyay ilaahay baa islaaxiniya akhir zamaanka u dambeeya halkana xaramka ayay markaa kabcada kula geli doonaan ummadu beycada waktigiisaanu soo degi doonaan nabiyullaahi masiix dili doonaan masiix dajaalka teeda imanayso aynu markaa iskama soo urursan oo waa masale mashhuura oo caan ah masalada inayna markaa wax waqti badan ku dayacin minhaa ashraartii waxaa kamid a qiyaamada oo wax badani ay soo horreeyeen oo soo dhaceen minha alimaam baa kamid a imaamka mahdiga alkhatam ama aimada kala khatimay alfasiix aftahanada markaa lagu oogaya dee reer bani hashim oo horeesha ka dhashay maxamed almahdiyi maxamed kii hanuuniyaha isagoo hanuunsada hanuuniyaha ahaa iyo walmasiix iyo midkaa oo loogu magacaabay masiix ciisa calayhi salaam isaguna samada ayuu ka soo degayaa waayo dee muu dhimani wuu soo degayaa xataa laangeeri kuma dhicin qur-aankana waa laga soo qaatay arrintaa sunnada way ku soo wa ina min ahli lkitaab wain min ahli lkitaabi ilaa layuuminanna bihi qabla mowtihi ay maa min ahli lkitaab reer ahlu kitaabka ma mid noqonayo kristaanka ilaa layuuminana bihi hadduu ka mid noqdana axad wuu rumaynaya nabi llaahi ciise qabla mowti intaanu dhimanku rumaynaya macnaa dib muu dhiman marka ee intaanu dhibanin ayuu rumaynaya nabiyllaahi ciisa dabirku noqonaya ee layownina biciisa qabla mowti ciisa wadalika cinda nusuuli wasamaa waa qisanaanta u dambeeyu soo dego weyaan sunadana way inoo sheegtay bukhaari iyo muslim iyo xadiidkooda abu hureyre waladii nafsii biyadi layushikana an yanzila fiikum ibn maryam xakman cadlan fayaksir asariir wayaqtl lkhansiir wayadcu ljasya u dhaartay nebi maxamed ilaaha nafteedu gacantiisa ku jirta ayaan ku dhaartay waxaa dhow oo qariib ah la yushikana macnaga laga dhaweey oo laga maalmaan arrinta waa soo dhacsanaysaa inuu soo dego dhexdiina ibnu maryam waa ciise isagoo xaakim shareecada nebi maxamed dadka ku xukumaya ku hogaaminaya oo ku shaqaynaya diinta nebi maxamed waktigaa nebinimadiisii ciisa ma wato waa nebi mansiladiisa u haystaa laakiin kuma shaqeynayo injiil iyo khudbadiisii nebinimo isaga la siiyey wuxuu ku shaqaynayaa diinta nebi maxamed aley isalaatu wasalaam tabac buu noqonayaa saxaabi saxaabada ugu fadli badan loogeeda la soco ila uu arkay nebigu isagoo nool waanu rumeeyey shardiguna markaasu ah waana nebinibaa dheer maxaa uu shaqadu qabanayaa tahay wuxuu ku xukumayaa cadli saliibkana wuu jejebinayaa macnaha diintii kiristaanka halkaasa kusoo gabagoodo oo soo afjaraya waxaan kiristaanku ay maanta rumaysan yihiin ee kufriga ee shirkiga ah <clears throat> saliibkooda wuu jejebinaya waana la baatil baatilgarinaya muctaqadkii caqiidadoodii baatilka ahayd gaalna lagama yeelay waa khansiirka baalka doofaarkay cunaana isagoo xurmadiisa si adkeynaya u dabarjaraya jisyadana madax furashada laga qaadayo gaalada waa la dhaafaya maxaa loo dhaafayaa yani waxaan islaamnimo ahayn laga aqbali maayo haddii kale waa sayf madaxaa laga jaraya macnaha madaxaa laga jaraya ehm, masiix baa la yidhi tasmiir masiix ma nabiy llaahi sakariya masaxay ma wuxuu yahay ehm, laa yumsaxu an laa yumsax daacahat ilaa banaa mid xanuunsanayo hadduu yimaado gacanta mara uu bugsan jiray masiixulhudaa yaqtil masiixu dalaal marka masiixa xanuunka kii dalaalku dili doonaa dajaal wa annahu yaqtulu lidajaali min baabi luddi khalli can jidaali wa masiixu lhudaa oo ciise ihi yaqtilu wuxuu dilaya oo amar ilaahay amray ugu dilaya min dajaal kii beenta badnaa dajaal dajal bay ka timi kadib waa beenta we kadaab ku dilay yaqtilu aydid kadaab bay ka dhigata tamwiiha yaa qofka sameeya alxaqaaiq cala annaas dadka xaqaa'iqa u bedela waa iyo talbiis u sameeya waa ka khaldaya waa dajaal dajaal jilada u badan yihi kanaa uwey laakiinse halkuu ka soo baxayaa barta kharasaan la ydhaha kharasaan bariga eeraan iyo dhulka afghanistan iyo dawlado badan meeshaas gobolo badan dhulkaasa ee kharasaan la yidhahda halkaasu ka soo baxayaa buu noqonaya fidnadiisu halkaasay kasoo bilaabmaysaa wuu soo baahayaa eeraan oo dhan buu markaa soo raacaysa shiicada markaasi waxaa dhex dega niman yahuud oo subahaan meesha la ydhaahdo ee eeraan kamid a ah. bokhtarasar yahuudi oo daabulay magaranaysa baytulmaqdis ayuu berti halkaa geeyey caruurtoodii magaalay halkaa ka dhisteen yahuuda markaa ayaa lahahdaa iminka yahuud baa markaa madiinadaas ay degan yihiin toddobaatan kun oo kamid dajaal bay soo raacayeen marka akri zamaanka dajaal bay soo raacayeen nimankan raafidada ee majuus ahaan jirana iyo weligoodba waxaa ka dhexeeya cilaaqa iyo nimanka yahuuda ilah weligood cilaaqa ka dhexeeya ah, almowt cala amri cala yahuud waa farash waxba kama jiraan yahuudda halkaasi ka taagantahay marka eerahan ciiday ka badantay waa kuwa dajaa sugayaan insu markaa usoo baxo culimada islaamka kula dagaalamaha nimanimuu sheeganayaa waxaa ku xigay inu ilahnimo sheegto inuu ilahnimo sheegta ayaa ku xigaysa waa rasuulku inoo sheegay waxaa soo raacaya tisca sabcuuna alfa min yahuud asbahaan asbahaan meesha laga saas saxaaxa ah muslim ay imaamkaasi uu warinayo inuu kharsaan ka soo baxayna nas iyo daliil saxiixa kusoo arooray saa mawduuca fikra uu sheegay xaakimkuna u saxiixiyey dahabi ugu waafaqay albaani waa raacay axmed shaakir fadaali culamahooda basaa ka warramaya masiix baa lagu magacaabayo waa mansuux liannahu liaxadi caynayhi mansuuxa labada indhoodoo weli midigta ah ayaan xataa goofkan indhuhu ka oolin gebigeedu way masaxantay isha waxna kuma arko waana masaxaanti markaas sayid nabiyllahi ciisa ayaa dilaya waxa uu ku dilayaa bibaabi luddi ah, marka la damiyo laamka weya waa magaalo bayt ulmaqdes nawaaxida falastiin ma waxay u jirtaa bayt ulmaqdes arbaciin kilomitr tal abib meesha la yidhaahdo yahuudda maanta ay digadi labaatan bay u jirtaa kilomitr iyadan isa la sheegay halkaasuu ku dilaya wuu cararaya markuu soo baxo nabi llahi ciise wuu ogaanaya wuxuu ku gaarhayaa bartaa nimanka yahuudda meeshay digay nimankay falastiin ay haystaan waa xadiidka ku soo aroor musnad imaam axmed ayaa arrintaani tilmaamaya raximah llahu tacaala khalli waxaad ka baxdaa oo aad ka khaali noqoto aad ka mardhaataa can jidaali inaad ka muranto arrinka dajaal inuu imanayo cid ha kala murmin nebi ciise inuu dilayana ha ka murmin lianna arrinta axaadiis saxiixa ayaa sheegtay in la rumeeyana waajib bay nagu tahay maadaama uu daliilkeedu asaxay xataa walow caqligeenu wayaana suulaysanin haddii uu doono wa annahu ciise yaqtulu wuxuu dili lidajaal kuu dili bibaabi ludda meesha laga qaryadaas ugu dilayaa falastiin khallii ka madhno oo ka bax canjilaani muran adarintaa ka waranto wa amru yaajuuja markaa taasina amaraad saacata qiyaamay ka mid tahay ciise in soo baxo dajaalkaasi ma inuu in amaraad saacata qiyaamay ka waana kibaarta ay ku tilmaamaan culimadu cashara aayaad oo markaa min ashraab calaamaati saacati alqiyaama ka mid a ah. macnaa waa toban silsilado hadday bilaabmaan ma kala harharayaan ama isku xigayaan markiiba na qiyaamo dhici wa amru yajuuja wamajuuja wa amru yajuuja wamajuuja asbitii fainahu xaqun ka hadmi lkacbati amr waa mafcuul muqadam ah weyaan macnaha waxay ka dhigantahay tahay afbir waa inaad ictiqaado oo aada sugto wa afbir sug oo caqiide amra yaajuuja yaajuuj arrinkooda wa maajuuja waa laba qabiil ka mida bani aadamka fa innahu amarkoodu iyo shanigoodu xaqu waa shay sugan oo amaraadka saacata qiyaama ka a inay iman doonaan iyaguna meeshay ku ooday ka iman doonaan ka hadmi lkacbati waa mithlu hadmi ka hadmi lkacba kacbada duminteedu waa amaraadkay ka tahay taasay dhalintay marka yaajuuj iyo maajuuj qur-aanku wuxuu yidhi xataa idaa futixat yaajuuj wamaajuuju wahum min kulli xadrin yansiluun nimankaa marka lasoo furay laga soo furo halka ay ku oodan yihiin bayna sadaynka ay ku oodan yihiin way soo fakanayaan meel walba ku soo dhacayaan waana iimaan inaynu rumayno waajib oo qadciya weliba waxa weeyaan awlaaddii nabi llaahi noox bay ka dhashay sadex bay ahaayeen sam wuxuu dhalay carabta iyo cajamta iyo ruunta xam wuxuu dhalay xabashida iyo qolada sinjiga lahaa iyo qolada nawbada suudaan ka kale waa yaafid turkiga iyo qoryaha maxaa la hahdaa kale ee saqaalibada ayu dhalay yaajuuj iyo maajuuj inay soo bixi doonaan afru waa arrin sugan ka hadmi lkacba ay ka hubuuti hadmi lkacba kacbada in la dumin doono siday u sugantay si lamidaba arrintaasi u sugantay waa sida uu bukhaari werinayo iyo qaylkiiba abu hureyra xadiidkiisii nebigu uu ka wariyay caleyh isalaatu wasalaam uu yihi nebigu yukharibu kacbata duso dusawiqatayn duswiqatayn midoo mijacoolba ah mija dhowdhowlanay min alxabashi kamida xabashada min alxabash ayaa kabcada duminaya bisuwiqatayn ay saaxiibi suwiqatayn waxaa loo tasqiiqay wadaqiiqu saaqayn labada kub ayuu dhuudhoobay goormuu imanaya culimadu iska khilaafan bal waxay idhahdeen bacda khuruuji daaba daabadu markay soo baxdo daabada waynu imanaysa waxaa kaloo la yidhi bacdal aayaat kullihaa aayaadkan waa markay dhacaan dabadeed ee qiyaamadu dhowdahay xajku waxaa la aanu dambaynin dhulkana aanu joogin qof idhaada allah allah ilaahay ka baqa islaamkii dabayl baa ohanaysa marka u dambeeya u duubaysaa waktigaa cid kabcaad difaacaysaa ma jirto cidda deganina kabcadkeeda way fasahadeen oo waa kafara dabeedna xabashadaa ducaafada maanta ku dhici karin kabcada ee iska daa kabcada ku dhacda soomaalida jibi karin maanta kala tafaararusa maalinta halkaasi ka tallaabayaan kabcada intay badda jidda iyo barta kabcada isa simaan ayuu dhagaxeeda midba nin u dhiibaya badday ku daadinaya gelgelintu ka dhigay maanka marka intaani dee waxaas oo dhan iman dad muslimiin ayuka joogo oo sandigii waxaynu nahay nimankaan ka hor joogay kabcada taasina waa saabid suga weya dee muminiinta ilaahay subxaana watacaala dabiil yaroo yani intay timaado dayib fayaqbid biha fayaqbid biha ruux fayaqbid biha ruux kullu muumin oo muumina wayutawafaa nabiy llaahi ciisa nabi ciisena u dhiman muminiintaa aasi doono halka lagu aasiyo halka nabiga agtiisa lagu aasaya nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam ise meel kale lagu aasaya dee daliilka muu sheegay muslimiintaa ku tukan doona xujra nebi maxamed baa lagu aasaya bay leeyihin culimadu halkaasa dabeedna kabacdiga waxaa imanaya kharaabulkacba ninkaasana gacantiisa lagu kharaabinaya waa hadday tahay waktiga zamaanka ciise uu soo baxayo wa amru yaajuuja wamaajuuja ahbit amarkooda sug waa wax jira iqdaqarnayn ilaahay dhulka u sanqareey mashriqiyo maqriba uu tegay markii looga ashka toogay nimanka bariga adduunyada ku yaaliin idna laba buurood oo laba gadho waaweyn dhexdooda ku xidhay dembi adag oo laisku gudbayna maalin bana way qodaan insha allah way ka tagaan markay galabta ka rooxayaan akhiranka marka iyaguna hadho insha allah bay odhanayaan maanta qiyaamadu soo dhawaato way soo daloolinayaa deedna waxa weyaan waa niman mooryaana ilaahay imtixaamo iyagaano cirkay ududayaan dhiig laa kusoo noqona odhanaya kuwi sanada waan ka adkanay aan weerarna waxaa dhulka joogana darafkaasay kaga soo qabanaya nabilahi ciise waxa la odhanaya nimankan isma celin karaysaan buurta duulasinaa kora buurtaasa ilahay waa sicinaya muslimiintay koraya idna buurta marka ay koraan ay nimankii yimaadaan ayaa umadda islaamka gadoomin baa ku dhacaysa wada gaajoonaya madaxa dibigo dahaba iyo waxaa la isku saacayada waxaa la isdhaabsanayaa qamxiga qabatida faqrigayaa ilahay ku baraya nabi dhibiciisa deedna ilahay wuxuu soo saarayaa cuduriyoo darxiidasan gaallaah meesha buu ka gelayaa haqadaadka deedna meesha xabulaadka meesha soconaya way wada daadanaya galfoofu dhulku noqonaya soo ma nabiciis ilaahay ku baraya rooba ilaahay shibra ilahay usoo diraya shibrahaasaa ka intay qaadan bay meel ku qubayaan bad ama meel kale dhulkii laakiin waa galfoof ilaahay u baraya roob ilaahay soo dirayaa roobkii baa dabadna ilahay ku masaxaya urtii iyo waxay meesha iga tagay somaarkaysi laana kushugula inaan axmadaba noo shugay waxaa cudurka sheegaan waxaama kule hawadeeda ilaan axmadaas u ku saafiyey waa roo macdhagxaana sooma talaasintan sheegay way laga dili baa kulaa ilaahi subxaana watacala waa naxariis boo noo soo diray hawadeedu nadiifa noqoto bilaayadaba ilahay nooga kaxeeya nimanbaa iska saadaalinaya oo maanta ilaahay ka baryaya armaa mid keliya naylaga dhawaajiyo la idhaahdo mid baa laga hela waabay barbaryayaanba ya bilaayo ma ilahay bilaayo hanoo baahin gelin ilahay o bilaayo hanoo baahin gelin aan leenahy marka yajuuj iyo maajuuj halkaasay ku rooxeen dabeednaa dhulku marka barwaaqo noqonaya ee xabadda rumaanka ahy beer dhan deeqaysaa ridow qabiil dhan ay deeqaysaa shacab soomaal oo dhan waxaad deeqaysaa xabadaha hadday joogaan hal keliya waa waktigaa weeyaan yaajuujka ay markaa tagaan dijaa la dilo fa inahu xaqun arrinkaasi ka hadmi lkacba siday xaqu tahay wa ana minha ay min ashraadi saaca waxaa ka mid a ah aayata dukhaan amaaradiya aayadda qiiq dukhaan laba qiiq baa la sheegay midi waa cahdu maka rasuulku markuu madiine joogay uu habaaray marka abaarta ku dhacday dhulkao dhan baa ceeliya qiiqo noqday kaa looma jeedo aayaadka waaweyn ka mid ah ee maalinta qiyaamaha oo amaaraadka waaweyn dukhaan qiiq ummadan islaamka wuxuu u noqonayaa sida yacni duriga oo kale gaaladana wuu leynaya dee cudurkan oba maanta joogo oo kala wey gaalada ilaaha ku waana minha waxaa ka mid ah aayat dukhaan aayadda markaa macnaha camaaradda qiyaamaha ee dukhaanka qiiqa faاrtaqib yowma taأti الsamaau bidukhaani mubiin waata qiyaama imanaysaa kitaabkii sunadu ay sheegay wa anahu ilaahi subxaana wa tacaala oo anahu amar iyo shacniye midab waxaa la kaxaynayaa bilqur'aan qur-aankan mar keliya la kuuraysiinaya oo qur-aanka habeen keliya lagula soo toosayba cid xifdisan ma jirto kitaabkana kuma jiro habeen baa la gooraysiinaya qur-aanka waana aafraar badan baa kusoo aroortay inay arrintaasi dhici doonto oo qur-aanka la waayi doono wada dhexgeedo qur-aanka marka lagu dhaqmi waayo ilaahay wuu ceshanaya kabcadda marka loo xaji waayo cidda xajo la waayo he waa la tirtiraya saan marka dhacaysa wa duluuci shamsi baa ka mid ah duluuci shamsi ufq duluuci shamsi ufqi ufq waxaa lahaa naaxiyadii jihada hawada sare laakiin felagan qaybihiisao dhan maxaa la idhahdaa ufq baa la idhahdaa markaa qoraxdan felegka oo soo baxda min dabuur dabuur waa kabcada dhabarkeeda kabcadu waxay u jeedaa bari xaggeeda dambe waa duburkiiso maaha dabayshaa dabeel galbeedkaa ka timaada dabuur baa la dhahdaa markaa dabeel galbeeda barigoo albaabka u jeeda dabaysha ka timaada maxaa la dhahdaa saba nusuudu bisaba wa wiilkat ilcaad bidabuur taasaa lagu halaagay reerca nebi maxamedna taasaa lagu helayay dabaysha kabcda dabarkeeda galbeeda markay qoraxdu ka soo baxdo kadaad waa iyaduna aayad la mida ah kadaati ajyaad ajyaad waa buuraha maka mid ka mid a ah. daatina waa saaxibatu ajyaad daati imika saaxibadaasi waa daabadii daabadii weya oo ajyaad maxaa loogu idaafeeyey buurtaa makay ka soo baxaysaaba culimada qaar qabaan daliil laakiin sheegaanka ka soo baxaysaa ma jiro daati ajyaad waa daabadda daabaddu waa maxay waa xayawaan ma maroodibaa ma awrbaa ma geribaa muxuu yahay lama yaqaan sidee wadaagta lama yaqaan dadkay la hadli doontaa sidaa aayadda ilaahay wuu ku sheegay gaalka halkaasay kaafirka kaga qoraysaa muuminkana halkaasay muuminka kaga qoraysaa calalmashhuuri buli qowlka waa layska khilaafsay qowlka mashhuurka caankaaba ah, ah. ajyaadon maka ku taalla inay kasoo baxayso daabadaasi qowlkaas baan mashhuul ah oo aynu qaadanaynaa waaakhiru laayaad waxaa ugu dambaysa xashru naar naar waxaa la ydhahdaa xashrinteeda aayaadka qiyaamada waxaa ugu dambeeya amaaraadka xashru naar naar oo xashri waxa weeyaan waa idaafo sifada mawsuulkeedii markaa loo idaafeeyo xashriga waxaa iskale naarta naartan ururinaysa ee duubaysa dadka ayay dabada ka kaxaynaysaa oo halkay ka qaadaysaa bartan cadabiy ayay kasoo baxaysaa marka hore bari aay ku faafaysaa xaggee uga xashirinaysaa meesha lagu soo qiyaamaha suurta loo fafay ka soo baxaya shaam kama ataa waa sida soo aroortay fii muxkam alakhbaar akhbaar muxkam ah oo sugan sa soo aroortay fakuluhaa dhammaanteed saxad way ansaxday bihaa fakuluhaa dhammaanteed saxad biha iyada waxaa ku ansaxday alakhbaar daliiladii khabaradii wasadarad way qortay aahaaraha aahaartan alakhyaar dadkii fadliga badnaa wa aakhiru laayaati xashru naar naar maa cadab bartinkeeda ka qarxaysa barina way ku faafaysaa dadkana galbeed oo shaam bay usoo uuraysaa kamaa ataa waasidatii fi muxkami akhbaar akhbaar iyo axaadiis saxiixa kusoo aroortay ashrada saaca qiyaamay ka midtay aakhir bay tahay aayadda awal bay tahayna waa la yidhi way bilaabaysaa awalka hore ilaa akhirka u dambeeya socota fa kulluhaa ee asharaada calaamaadku dhammaanteed saxad bihaa iyada waxaa si saxa ugu soo aroray alakhbaar axaadiidtii wasadarad waxaana qoray aahaarahaa aahaarta iyo axaadiista inteeda badan alakhyaar dadkii akhyaarta ahaa ee fadliga badnaa waa khayr baa la jamciyey ashraar wixii kasoo horjeeda waa kuwii fadliga badnaa intooda kamid ayaa markaa arrinta aqoostay oo sugtay wabilaahi tacala tawfiiq subxaana allah waxamd laa ilaha istaqfirka suli